الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waa kitaabigeenii حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة أذكار الصباح والمساء waxaynu ku jiray adkaartii la akhrisanayay subaxa iyo galabtii digrigii lixaad ayaa inoogu dambeeyey digrigii toddobaad ayaynu halkan kaga gelaynaayo wuxuu odhanayaa allahuma maa asbaxa bi min nicmatin aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika laka falaka alxamdu walaka ashukru allaahuma ya allow maa asbaxa waxa waaberiisay bi aniga ee min nicmatin nimco waxa igu waaberiisay ow ama biaxadin min khalqika qof khalqigaaga ama cid khalqigaaga ka mida ku waabariisatay fa minka xaggaaga ayay ka ahaatay waxdaka xaalaad kelidaa tahay laa shariika wehel kuma sunaanin laka adiga ee keli ayaa tahay mahadnaq adiga ayaa mutay cibaado adiga ayaa mutay falaka alxamdu mahadi adiga ayuunbay kuu sugnaatay walaka shukru mahadnaqna adiga ayuunbuu kuu sugnaaday xadiidkan waxaa warinayaa abu daawuud nasaa-ina camal اlyowm walayla ayuu isaguna ku warinayaa waxaa kaloo warinaya ibnu xibbaan baa warinaya culimo kaloo fara badan oo raggii xadiidkaahina waa warinayaan sanadka xadiidkuna waa xasan siday culimo fara badani ay tilmaameen waxaana uu xadiidku ku yimi sida uu tilmaamayo xadiidka abu daawuud cabdillaahi binu khanaam albayaadi laga warinayo waa cabdillaahi binu khanaam albayaadi culimmada qaarkood baa saxafiyey oo cabdillahi bnu cabaas bay ka dhigeen laakiin cabdillaahi bnu khanaam albayaadi weeye ayaa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wuxu uhi man qaala ka ilaa xiina yusbix marka uu waa bariisanaya qofka yidhaahdo allahuma asbaxa bi min nicmatin aw binicmatin faminka waxdaka laa shariika laka falaka alxamdu walaka shukru faqad addaa shukra yowmihi maalintaa mahadnaqeedii waa ka soo baxay oo waa guday qofka sidaa yidhaahda markuu galabaystana shukrigii iyo mahadnaqii habeenkaa laga doonayey ayadana waa la yimi isaga riwaayada imaamu nasa-i sunan alkubraaga uu ku warinayo imaam imaamulbayhaqina dacawaadka uu ku warinayo ibnu xibbaanna uu warinayo sanadkiisuna uu xasanka yahay laga warinayo cabdillahi ibnu khanaam waxa uu leeyahay rasuulka ilaahi wuxu uhi man qaala xiina yusbix allahuma asbaxa bi min nicmatin aw biaxadi min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka shukru faqad addaa shukra dalika alyowm maalintaa mahadnaqeedii waa uu guday marka waida amsa qaala allahuma amsa bi marka uu galabaysana halkeed allahuma asbaxa bi wuxuu odhaya allahuma amsaa bi waxa ilaahay oo igu galabaysay ee min nicmatina macnaha xadiidkuna waxa weeye allahuma ma asbaxa bi waxa igu galabaysay waxa yacnii aan haysto ee aan la waaberiisay ee ila socda subaxdaydan allahuma maa amsaa bi waxay ila galabaysay ee galabtan markaa aan hayso oo min nicmati nimco ah oo igu horraysa nimcada diineed oo ay ugu mudan dee ku sugnaanshaha dee towxiidkii iyo cibaadadii uu ku sugan yahay nimcada adduunye ay ku sugan tahay ee inuu ilaahay xanuunadii iyo aafaadkii ilaahay ka badbaadiyey waxaa igu galabaysay ee nimco ama igu waabarisay ee nimco diineed iyo mid adduunye ah aw biaxadin min khalqika ama cid khalqigaaga ka mida ku waabariisatay ama ku galabaysatay macnaha uu la soo waabariisay ama law galabaysay fa minka waxdak ilaahayow adiga ayay ka ahaatay kelidaa laa shariika laka wehel kuuma sugnaanin wax alliyaaliyo waxaa nimco ay khalqigu haystaan ee ay ku aabariisanayaan ama ay ku galabaysanayaan adiga keliya ayay kaa sugnaatay cid kale oo markaa nimcadaasi ay ka imanaysaa ama siinaysaa ma jirto falaka alxamdu mahadii ilaahay oo aday kugu sugnaado taas ayaan kugu mahadnaqaynaa markaa horumarinta adiga oo keliya umay mahadi ku sugnaatay walaka shukru shukri iyo mahadnaqna adiga keliga ayuu u sugnaaday ilaahay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in dikrigani uu ka mid yahay dikriyada ilaahay lagu xusto gelin hore iyo gelin dambaba waxaanay keenaysaa amaba qofku uu ku helayaa dee in ilaahay mahadnaqii uu ku lahaa inuu qofkii markaa ka soo baxay uu gutay mahadnaquna waa saddex qaybood oo mahadnaq qalbiga laga mahadnaqo oo aada qiratin nimcooyinka ilaahay kuu siiyey ee guud ahaanad iyo nimcaha macnaha nimcooyinka muuqda iyo kuwa qarsoonba inaad qalbiga ka qirto inuu ilaahay ku siiyey ilaahay xaggiisa ay kaa soo gaadhay waa bikum min nicmatin fa min allah ilaahay baa ihi wixii nimco idinku sugan ilahay xaggiisa ka aata inaad carabka ka mahadnaqdo oo aada xusto oo wuxuu ilaahay ku siiyey wa amaa binicmati rabbika fa faxadid oo aad ilaahay ku siiyey aada ku ammaanto inaad xubnaha ka mahadnaqdo oo aada waxaa nimcooyinka ilaahay uu ku siiyey aad u kaalmaysato ilaahay daacadiisa icmaluu ala daawuuda shukraa nicmooyinka markaa sidaas weeye mahadnaqeedu markaa qofka waxaa laga doonayaa nicmooyinkaa ilaahay siiyey ee aan la soo koobi karaynin ee gelin hore iyo gelin dambeba uu ku sugan yahay inuu ilaahay ugu mahadnaqo mahadnaqaa ilaahay nicmooyinka loogu mahadnaqaana waa waxa ay kuugu baaqi ahaanayso lagugula kordhinayo waa qaydun linicami xaasila wa jalbun linicami lmafquuda mahadnaku waxa weeye nimcada aada haysatana way kuu dabartaa wixii kaa dhimanna lulihii aada markaa ku soo lunaysad ku soo jidanaysay allah ina waafajiyo waxaa kaloo qofka adkaarta ka mid ah oo ilaahay uu ku xusayaa allahuma caafinii fii badni allahuma caafinii fii samci allahuma caafinii fii basari laa ilaaha ilaa anta allahuma ini acuudu bika min alkufri wاlfaqri wacuuduka min cadaabi اlqabri laa ilaaha ilaa anta halaaثa maraat saddex jeer waxaa odhanayaa allaahuma ya low caafini ilaahayow ii caafi fii badnii jidhkayga allaahuma ya low caafinii fii samci maqalkayga io caafi allahuma caafinii fii basari ilaah araggayga io caafi laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane allaahuma yaallow innii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelaya min alkufri gaalnimaan kaa magangelayaa waalfaqri faqri baan ilaahay ou kaa magangelayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelayaa laa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane halaada maraatin kaana saddex jeer ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud baa warinaya waxaa kaloo warinaya imaamu axmed baa warinaya imaamu nasaa-i baa isna sunan kubraaga ku warinaya bukhaari baa adab adabulmufradka ku warinaya ibnu abi shayba musanafkiisa ku warinaya ibnu sunni baa isaguna markaa camrulyowm waleyla ku warinaya xadiidka sanadkiisuna waa xadiida xasan oo shawaahidiisa faraha badan ayay markaa ku taxsiininayaan waxaana uu leeyahay cabdiraxmaan ibnu abi bakra ayaa wuxuu leeyahay aabbihiibuu wuxuu ku yidhi oo magaciisana nufac binu lxaaris la odhan jiray ayaa wuxuuhi yaabatii inii asmacuk abboy waxaan ku maqlayaa tadcuu kula kadaatin dee aroor kasta adigu allahuma cafinii fi badani allahuma cafinii fii samci allahuma cafinii fii basari laa ilaha illaa anta oo saddex jeer leh ayaa arkaya markaad waa beriisato galabaysatana adigoo saale ayaan ku arkayaa bal ka waran markaasaa wuxu uhi ina samictu rasuul lahi sala alla slam yadcuu bihinna nabiga oo ku ducaysanaya ayaan maqlay fa ana uxibu an astana bisunatihi sala allahu calayh wasalam annagu waxaan jeclahay sunnadiisii inaan sunno ka dhigtaa baan jeclahay waxaad odhanaysaa allahuma ini acuudu bika min alkufri walfaqri allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri laa ilaaha ilaa anta yacni iyo intii hore تuعiidha ثaلaaثa xiina تصبح وaثaلaaثa xiina تmsي sidaas ayaad odhanaysaa macnaha markaa ducaduna waxa weeye allahuma caafinii ilaahayow waxaad ii caafidaa fii badanii jidhkayga ilaahayow xanuunada iyo cudurrada iyo aafooyinka ilaahayow jidhka iiga badbaadi le'annoo jidhku dee waa kii aada ku cibaadaysanaysay ee markaa adduunyadaada iyo aakhiradaadaba aada ugu shaqaysanaysay xanuun jireed iyo mid maskaxeed mid qalbiba ilaahay oga ilaali allahuma caafini fii samci ilaahayow i caafi maqalkayga oo yaanan ku maqlin wax adiga ku raalli gelinaya mooyaane allahuma caafini fii basarii ilaahw aragaygana i caafi oo inaan markaa ku eego xaqa inaan ku arko aayaadkaaga kowniga ee markaa kownkaa ku sugan hadduu yahay samadii iyo sida loo kor yeelay hadday tahay dhulka hadday tahay buuraha hadday tahay badaha hadday waxa aad dhigtay kownkaaga iyo kitaabkaa kala furan in la akhriyayo mid ku eega oo markaa wax ku garta ilaah ayaa oga yeel laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane digriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam meel waliba waa towxiid waa ilaahay keliyeelkiisa laa ilaaha ilaa anta alle xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane ilaahay allahuma yalow inii anugu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkufri gaalnimo ayaan kaa magan gelayaa ilaahayo lianna qofku hadduu gaaloobo dee waa qof xaydaankii ka baxay waa qof albaabadii ilaahayna ay ka xidhmeen waa qof dabayshaday oo meel jaanaf ka saaray weeye waalfaqri ilaahayow faqri baan isna kaameangelayaayo dee faqriguna dhibtiisa ayuu leeyahayoo wuxuu keenayaa qofku qadaa'ii ilaahay qadarkiisa inuu ku raalli noqon waayo inuu gaalnimo u geliyo ayaa la arkaa saa daraaddeed buu ayuu u xidhiidhiyey waacuudu bika waxaan kaa maangelayaa min cadaabi alqabr min cadaabin min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan ilaahay ou kaa maangelayaa cadaab joogto ah ayaa markaa gaalada lagu cadaabayaa cadaab laga yaabo inuu ogaa cusaada lagu cadaabayaa marka cadaabkaana ilaahayo waa kaa magangelayaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa sida ay saxaabadu asxaabtii rasuulku sala allahu calayhi wasalam ugu dadaalayeen inay sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam ay raacaan iyo sida ay dadka khayrka ula jeclaayeen ee ay markaa wiilashooda iyo markaa ehelkooda ay ugu gudbinayeen innagana inoogu soo gudbiyeen ayaynu ka qaadanaynaa waayo haddaanay inoo soo gudbinin inama soo gaadheen waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa digrigan saddexdaa jeer in gelin hore iyo gelin dambaba ilaahay lagu xuso ilaahay si aada u barido inaad ilaahay goor walba weydiisato caafiyey arrimaha oo dhan waayo caafiyo cafwi iyo caafiyo cidda ilaahay siiyaa waa wax weyn oo xadiid imaamu tirmidi uu warinaya imaam axmed yasalu llaha alcafwa walcaafiya weydiisa maxaa yeelay qofna lama siinin yaqiin dabadi wax ka khayr bada caafiyada waxaa kaloo xadiidka aynu ka fahmaynaa qofku inuu mar walba ilaahay weydiiso inuu jirkiisa iyo xubnihiisaba u ilaaliyo xubnihii laba ayaa gaar looga soo qabtay fii jasadihi horta fii badanihi jirkaygoo dhan bay ku wada jiraan haddana waxaa gaar looga soo qabtay laba samc iyo basar baa gaar looga soo qabtay waxaa gaar looga soo qabtay laba arrimood mid weeyaane ishu dee waata lagu eegayo aayaadkan ilaahay ee kowniga ah ee ilaahay kown ka dhigay waata lagu eegayo maqalkuna waata lagu maqlayo aayaadkii ilaahay soo dejiyey ee qur-aanka waa tii lagu maqlayey midda labaad labadani maqalka iyo araggu dee waa halkii qalbiga ay wax ka gaadhayeen oo wixii dhaguha ay maqlaan ama hindhuhu arkaan ayaa qalbigii u gudbaya marka ilaahw labadaas si gaara iigu ilaali allahuma maticnaa biasmaacina wa absaarina waa kii xadiidkii kale ducadeedu ay ku jirtay inaanad markaa ku intifaacin kuwaana oo aada markaa indhahaaga iyo maqalkaaga aad xaqa u adeegsan weydaana dee waxa weeyaan jahannamo ayay ku gaadhsiinaysaa walaqad dara'naa lijahannama kasiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adal ulaa'ika hum lghaafiluun inay reer jahannamo yihin oo jahannamo loo abuuray kuwa aan qalbiyadooda xaqa ku fahmaynin kuwa aan indhahooda xaqa ku arkaynin kuwa aan dhagahooda xaqa ku maqlaynin reer jaanimo inayihiin baa ilaahay uu tilmaamo waxa kale oo uu qofku odhanayaa xasbi allahu laa ilaaha ilaa huwa calayh tawakaltu wa rabu lcarshi alcadiim sabca maraatin toddoba jeer ayuu odhanayaa toddoba jeer in la odhanayo waxaa warinayaa abu daawuud waxaa warinayaa abu daawuud ayaa wariyey ibnu sunni ayaa isaguna warinaya aimo kalena ayaguna waa la wariyeen xadiidka in yaroo dambe oo ku jirta mooyaane ibnu sunni waa marfuuc ayuu ku warinayaa isagoo nabiga sala alla alay slam loo kor yeelay abu daawuudna isagoo mowquuf oo saxaabiga abu dardaa ku taagan ayuu wariyey waana qaybiya xadiidka mowquufka ay odhan jireen xukmu rafci buu leeyahay mar haddii wax ra'yi ahaan xaggeeda laga odhan karaya aanay ahayn inuu saxaabigu yidhaahdo wuxuu ka dhigan yahay un xadiidu nebiga sala alla alay slam u kor yeelay leannuu saxaabi ma odhan kara sabca maraatin digriga ha la yidhaahdo ee inuu xagga nebiga sala allahu alay slm wuxuuga haystuu ka ogaa ase aanu inoo sheegin ayaa markaa muuqata sheekh albaani isagu xadiidka waa daciifiyaa in yaroo xagga dambe kaga jirtana ayada munkar ama wadci ayuu ku xukumay inay mawduuc waynu arki doonaa lafdiga haddaba abu daawuud waxa weeye abudardaa laga warinaya mawquufka inuu abudardaa mawquufkeena aymo badan baa markaa tasxiixinaysa waxa uu leeyahay man qaala abudardaa wuxu uhi qofka yidhaahdaa idaa asbaxa wa idaa amsa xasbi allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wa rabu lcarshi alcadiim sabca maraatin kafaahu allahu ma ahamahu ilaahay wuxuu ka kaafinayaa wixii hami gelinaya ayaa ilaahay ka kaafinayaayoo uu kaga filan yahay saadiqan kaana biha am kaadiban ama ada mid run ku sheegay ama mid been ku sheegaye waa intaa inta markaa munkarka uu ku xukumay ama mawduuca uu ku xukumay xadiidka sheekh albani waa intaa inta aimaduna markaa ay qabsan waa intaa dambe lafdiga ibnu sunni isagu ee abidardaa laga warinaya marfuuc ahee nabiga sala اllahu alay slam u tiirinaya waxa uu leeyahay nebigu wuxuu hi sala اlه alay slm man qaala fii kuli yowmin qofka yidha xiina yusbix wa xiina yumsi xasbi allahu laa ilaaha ilaa huwa calayh tawakaltu wa rabu اlcarshi اlcadiim sabca maraati qofka yidhaahdaa kafaahu اllahu maa hamahu ilaahay wuxuu ka gaabinayaa wixii hamiya murugo geliya ee min amri dunya wاlaakhira arrin adduunye iyo arrin aakhira ah kaana ibnu sunni ayaa markaa riwaayadaa warinaya ilma arnaaudna markaa xadiidka marfuuca markaa sanadkiisa way tasxiixinayaan sheekh albanina markaa isaga waa daciifiye ka mowqofka xukm marfuuca sheekh ibnu baas baa isaguna sanadkiisa xasan ku tilmaamay waa aayad qur-aan ahoo waa suuratu suuratu tawba akhirkeeda laakiin in toddoba jeer la yidhaahdo xasbi xasbi allahu yacni iyo dham intanoo waxa weeye xasbi allah wa nicma alwakiilla qur-aankana waa ku soo aroortay nebiyullahi ibraahimna waa hadalkii uu yidhi markii naarta lagu tuuray nebiga iyo mu'miniintuna way yidhaahdeen markii ay gaaladu isu bahaysteen intana waxa weeye de waa suuratu tooba akhirkeeda laakiin toddoba jeer in la yidhaahdo un weeye waxa hadalku ka taagan yahin subaxdii iyo iyo galabtii macnaheeduna waxa weeye xasbi allaahu kaafigayga iyo ka igu filan hami kasta iyo qami kasta iyo xumaan kasta ka igaga filani allaahu alla weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda ma jira ilaa huwa isaga mooyaane calayhi isaga oo keli ayaan tawakaltu tala saartay qowlan wa ficlan aan ku tala saaranayaa wa huwa isaguna rabu lcarshi alcadiim carshiga weyn ee makhluuqaadkiisa ugu weyn rabbigiisa weyn xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa aayadda dee dikriga ah in qofku gelin hore iyo gelin dambaba uu toddoba jeer inuu yidhaahdo waxaana ku sugan tala saarasho dhammaystiran oo ilaahay qofku tala saaranayo oo uu leeyahay ilaahay baa igu filan alle kale ma jiro isagaan tala saartay isagaa carshiga weyn rabbigii ah tala saarasho dhaba weyn tala saarashaduna waa inaad asbaabtiina la timaadaa adigoo qalbigana ilaahay ka cuskan kuna kalsoon ilaahay markaa inuu kaa nafci keenaya ee dhibkaa dafcinaya inuu isaga yahay waa inaad markaa adoo qalbigana taa ku haysa haddana asbaabtii aada la timaado waxaa kaluu odhanaya ayuu ilaahay ku xusayaa allaahuma inii as'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa alcafwa cafwi iyo dhaafid aad dembiyaalka iga dhaafto waalcaafiyata iyo caafiye iyo inaad iga badbaadiso balaayooyinka iyo cudurrada fi dunya waalaaakhira adduun iyo aakhiraba allaahuma ya allow inii as'aluka alcafwa waalcaafiyata baan ku weydiisanaya fii diini diintayda wa dunyaaya adduunyadayda wa ahli ahalkayga wa maalii iyo xoolahayga allahuma astur cawraatii ilaahu cawradayda astur wa aamin rawcaatii argagaxaygana ilaahayow yacnii aamin ka dhigo amni iyo nabadgelyo isii allahuma axfadnii ilaahayow waxaad iga ilaalisaa min bayna yaday xaggayga hore wa min khalfihi xagga dambe wa can yamiinii midigtayda wa can shimaalii bidixdayda wa min fowqii korkayga waa cuguudu waxaan maangelayaa bicadamatika weynidaada an uqtaala in layga shirqoono ama layga gaado min taxtii aniga hoosteeda dhulka in layla gooyo oo layla jaro ayaan ilaahayow kaa magan in sidan la odrhanayo waxaa warinaya abu daawuud iyo ibnu maaja ayaa warinaya xadiidkuna waa xadiid saxiixa cabdilaahi ibnu cumar ayaana laga warinayaa waxaanu ku soo baxay lafdiga ibnu maaja ee laga warinaya ibnu cumar wuxuu leeyahay lam yakun rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ma ahayn yadacu haaulaa'i dacawaad dacwadaha iyo baryooyinkaa mid ka taga xiina yumsi wa xiina yusbix markuu waaberiisan iyo markuu galabaysan kama tegi jirin inuu markaas sidaa yidhaahdo lafdiga abu daawuudna ee ibnu cumar laga warinayaana isaguna sidaasi leeg weeye isaguna macnaheeduna waxa weeye allaahumma yaa allow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa waan kaa doonaya alcafwa ilaahayow inaad dembiyaasha iga tirto cafwi waa dembigii oo lagaa tiro oo lagaa qariyo atajaawus can dembi wa maxwuhu ayaan ku weydiisanaya walcaafiyata ilaahayow caafiye ayaan ku weydiisanayaa inaad iga difaacdo cudurrada iyo balaayooyinka inaad iga nabadgeliso fitnooyinka iyo dhibaatooyinka mid muuqatiya mid qarsoon qalbiga aad ii xidho ayaan ilaahay ow ku weydiisanayaa inaad asqaam iyo xanuuno iyo balaayooyin aada iga badbaadiso fi dunyaa adduunyada intaan adduunyada ku noolahay oo aada balaayaha xanuunada iyo dembiyada aada ilaahayow iga ilaaliso wal aakhirati iyo aakhiraba oo aad naarna iga badbaadiso dee jannana ilaahayow aada geliso allahuma yalow inii as'aluka alcafwa waalcaafiya cafwi iyo caafiya ayaan ilaahay ku weydiisanayaa inaad dembiyada iga dhaafto inaad balaayooyinka iyo xanuunada iyo imtixaanada iga ilaaliso ayaan ilaahay ku weydiisanayaa ood iga ilaaliso fii diini diintayda wa dunyaaya adduunyadayda wa ahlii wa maalii intaba inaad diintayda iga ilaaliso oo aan noqdo mid ilaah u keliyeelkaaga ku sugan mid cibaadaha ku sugan oo keligaa ku caabudaya oo shirki iyo inaan cid kugu lamaanay iyo istusiya ka badbaaday wa dunyaaya adduunyadayda ilaahayow ayadana ii ilaaliyo masaayibta iyo ceebaha iyo qalbiga ilaahayow ii ilaali oo in markaa qalbiga ay ilaaliyo inaan markaa ka mashquulo iyo daacada ilaahayo uga ilaali wa ahliya ahalkaygana ilaahaya wii ilaali ehelka markaa dee reerkiisi iyo ubadkiisii iyo wixii ku xeernaa ayaa loo jeedaa iyagana ilaahayow iga ilaali fitnooyinka iyo balaayooyinka iyo imtixaanada iyo shararka iyo dembiyada ilaahayow iga ilaali wa maali ilaahw xoolahayga ii ilaali inay iga baaba-aan in layga xado inay iga gubtaan in daacadaada iyo meel wanaagsan aan ku bixiyo ilaahayow iga ilaali allahuma astur cawraatii ilaahu cawradayda astur cawradu waa wax kasta oo qofku ka xumaan hadday muuqato macnaha waana dee khalal kasta iyo gaboodfal kasta iyo dhinaansho kasta oo qofka kaga yimaado ehelkiisa ama nabdiisa ama maalkiisa ilaahayow ceebtayda iyo cawradaydaba asur weeye wa aamin rawcaati ilaahayow amni iyo nabadgelyo isii rawcaad waa jamcu rawca alamru lmufsix waxaa la idhaha wax argagaxgeliya marka ilaahayow amni iyo nabadgelyo iga siiyo cabsi kasta iyo qalaq iyo fasax iyo murugo kasta ilaahay oo amni iyo nabadgelyo iga siibay ka dhigan tahay wa aamin rawcaati argagaxaygana argagaxyadaydana ilaahay oo amni ka dhig allaahuma ya allahu ixfadnii iga ilaa allahuma axfadnii iga ilaali min bayna yadaya xaggayga hore ilaahay oo iga ilaali wa min khalfiya xagga dambe ilaahay oo iga ilaali wa can yamiinii midigta ilaahay iga ilaali wa can shimaalihi bidixda ilaahay oo ilaali wa min fowqi korka ilaahay uga ilaali xagga hoose in layla gooyana ilaahay uga ilaali wa anuu acuudu waxaan kaa maangelayaa waxaan maangelaya bicadamatiga weynidaada an uqtaala in layga shirqoolo in layga gaado oo laygaga yimaado yacnii min tacdiya xaggayga hoose oo dhulka layla jaro ilaahu taasaa ka magangelaya ducadaas ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam oo markaa ku ducaysan jiray oo aanu ka tegi jirin xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa nebigu sala allahu ala sl siduu ducada ugu dadaali jiray markuu waabariiso iyo marka uu garabaysaba kama tegi jirin maxaa yeelay arrimo waaweyn ayaa ku sugan wanaaggii qofku adduunye aakhiraba uu ku hagaagi lahaa baryadeedii iyo ducadeedii ayaa ku sugan qofka ilaahay adduun aakhiraba uu ku caafiyana dee cadiyo weyn buu siiyo salu llaha alcafwa walcaafiya fa ina axada lam yucطa bacda alyaqiini khayra min alcaafiya wax ka wanaagsanoo la siiyaa ma jiro nabigu sala allahu calayhi wasalam diinta caafiyadeeda ayuu ka horreysiyey adduunyadiiyo helkiiya maalkaba oo wuxuu uhi allahuma caafini ina asaluka alcafwa alcaafiya fi diini wa dunyaaya wa ahli wa diintu hadday kuu badbaado wixii kalena waa kuu badbaadaya laakiin diintu hadday ka abowdo wax kuu hadhayaa ma jiro waxaanu xadiid ka qaadanaynaa cawrada markaas iyo ceebaha in la asturo qofku inuu noqdo qof mar walba ilaahay ku xidhan oo ilaahay markaa barya shaydaanka iyo dhibaato dhinacay kaga iman doonto ma ogee goor walba ilaahay ka barya inuu ilaahay dhinac walba inuu ka ilaaliyo oo dhinacnaba aan lagaga imanin deriska qaybtiisana halkaa inoogu joogto